الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأفعاal الخمسة وإعrاaبها halkan waxay culimmadu ka galayaan almucrabaat oo ay ka mid yihiin alism اlmufrad wاlmuhanى jumuucdii saddexda ahayd alasmaa اlhamsa walafcaal اlhamsa kuwii noocaas ahaa ay ka mid yihiin halkan wixii ka horeeyey darsigaa wixii ka horeeyey icraabkeenna wuxuu ahaa kelmadahan icraabaynaa icraabkii asliga ahaa ee calaamaadkii asliga ahaa wax la icraabaya alrafcu bidama haddii wax la godayo damba wax lagu godayay wanasbu bilfatxa fatxa wax lagu nasbinayey wاljaru biاlkasra wixii la jaraya kasra lagu jarayay wاljasmu bالsukuun isaga jasmaha xadfu xarficilana waa soo qaadan sukuun wax lagu jasmiyey oo asalkii iyo xadfu xarficila wax lagu jasmiyey ficilkii mudaaric kaasay inoogu jireen wax ka baxsan alicraab bilcalaamaat اlasliya calaamaadkii asligii wax la icraabo ka baxsan darsigan iyo wixii ka dambeeya wuxuu waxaa halkan ka bilaabmaya icraabka la ydhaahdo maxay icraabkii calaamaadka farciga wax la icraabi haddii kelmadda la godayo daruuri maaha mar walba in damuun lagu godo wax kale oo aan damo ahayn baa wax lagu godi kara siday noo soo socoto bilwaaw ama binuun ama bilalif ayaa lagu godi kara addama waa calaamada asliga laakiin calaamaad farciga oo kale baa jira oo niyaabatan can idama wax loogu godo iyagoo damada ka naayb waxaana ka mida ah annuun oo darsigani ka waramayo baab afcaal amsa nuun baa wax lagu godaa waxaa lagu godaa alwaaw oo jamcu dakar saalim iyo asmaa alkhamsaa ku jirta waxaa wax lagu godaa alalif oo muanaha lagu goda ayaa ku jirta wakadalika anasbu waljaru waljasmu calaamaad kalaa jira maala nasbihii waxaynu soo soo arki juruur in lagu nasbiyo fatxa wixii hadda ka horeeyey fatxa wax lagu nasbinaya duruustii aynu soo maraynay amilada tusaalayaasha la bixinayo waxay ahayd mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi alfatxa ficlu mudaaricu mansuubu calaamatu nasbi alfatxa maaha fatxo keliya wax laguma nasbiyo calaamaad kale oo farci ah oo ka naaiba fatxada ayaa jira waxa ka mida sida baabkan baab alafcaal hamsa ku arki doono xadfunuun xadfunuun baa wax lagu nasbiya waa wa lagu nasbiya alkasra jamcuha saalimko kale waa wa lagu nasbiya alya waa wa lagu nasbiya alif marka calaamaadkii noocaas ahaa ee wax lagu godaya ama wax lagu nasbinayey eh, ama wax lagu jarayey ama wax lagu jasminayey eh, aan kuwii asligo keliya ahayn calaamaadkii farcigiina uu sheegayo ayuu halkan eh, ka bilaabaya alafcaal اlhamsa wuxuu ugu soo horreysiiyey waxaynu ku jiray ficilkii muaaric oo aynu ka waramaynay jawaasimtii jasminaysay iyo nawaasibtii nasbinaysay baynu ka waramayn ficilkii muaaric baynu ku jira alafcaal hamsana waxay ka tirsan tahay ama ay ka mid tahay ficilka muaaric alafcaal alhamsa alafcaal alhamsa waxa weeye marka ficilka muaaric lala xidhiidhiyo alifu ama waaw ama yaa lmukhaaaba si fiican buu ugu tacriifiyey afcaal اlkhamsa qaacidada wuxuu yidhi hiya kulu muaaricin afcaal اlkhamsa waxaa la dhaha mudaaric kasta hiya kulu mudaaricin ficilada kale lama ydha afcaal khamsa kuma jiraan ficil maadiga afcaal khamsa kuma jiro ficil amarkana afcaal khamsa kuma jiro afcaal khamsuhu waa kulu mudaaricin اtaصalat bihi alifu اثنayni aw waawu jamaacatin awyaau mukhaaabati waxaa lala xidhiidhinayaa saddexdaa midkood alif اlinain ama waaw اljamaaca ama yaa lmukhaaaba saddexda damiirba waa taqaanaa horey nuu soo qaadan ficil maadigii bay ku jireen darabaa waxay ku jireen ficil maadigii waawaljamaaca oo kale darabuu saddexdooda oo wada socdo waxaynu ku soo qaadanay ficil amarkii markay lagu binayn jiray ficla marka mabniyun calaa xadfi nuun saddexdana lala xidhiidhina akrima uhzuza cashirkii u odhan jiray ama akrimuu uhzuzu ama akrimii ratibii ficil amarka saddexdan markay la xidhiidhaan midkood waxaa lagu binayn jiray calaa xadfi nuun akrima akrimuu akrimii saddexdaaba halkaas aynu ku soo qaadan axwaalu binaai ficli اlamr markaa saddexdan damiir midkood hadduu ficil mudaaric la xidhiidho ficilka mudaaric waa afcaal hamsa yadhabu markaad soo qaadato alifulinayn marka lala xidhiidhiyo wuxuu noqonayaa yadhabaani nuunna waa lagu daraya yadhabaani ficilku wuxuu ahaa yadhabu marka la idhaahdo yadhabaani waxaa lala xidhiidhiyay laba shay alifta oo alifulinaynna oo damiir ah oo faacilkii ficilkaa ah, iyo nuunta oo aynu sheegi doona iyaduna waxay tahay yadhabaani waaw jamaca marka laa xidhiiriya nuunna waad ku daraysaa yadhabuuna yaa muanaat muhaaaba marka lala xidhiiriya nuunna waad ku daraysaa tadhabiina alif lisnayn markuu la xidhiidho ficilka mudaaric waxaynu ka soo saaraynaa alif iyo nuuntii la socota aynu la xidhiidhno labaa ka soo baxay yadhabaani tadhabaani yadhabaani tadhabaani ayaa la odhanaya yadhabaani tadhabaani marka yadhabaani maxaynu ku bilownay yaabaynu ku bilownay taana waa lagu bilaabi karaa tadhabaani labada halkaas ka soo baxaysa waxaa la xidhiidha waa alif iyo nuun laakiin marna ya baynu ku bilownay yadhabaani marna ta baynu ku bilownay tadhabaani yakulu yakulaani taakulaani yarjicu yarjicaani tarjicaani yasmacu yasmacaani tasmacaani waa alfulinain waaw ljamaaca markaynu labadaasa ka soo baxay yadhabuuna tadhabuuna yarjicuuna tarjicuuna yakuluuna takuluuna yaau lmuanafati mukhaaba markaad la xidhiidhso ta keliya waa inaad ku bilowdo takuliina tadhabiina tashrabiina taqra'iina tajlisiina iyadu waa inay ta ku bilaabanto lannu waa mukhaaba yaa mukhaaabati weyan waa tu lala hadlaya mar haddii lala hadlaya ficilka taabaa lagu bilaabay yaadii baa meesha ka baxda watadhabiina takuliina alafcaal alhamsa shantuna halkaasay ka soo baxaya lanno alif linainku waa laba yadhabaani tadhabaani waaw ljamaacuhu waa laba yadhabaani yadhabuuna tadhabuuna yaau lmu'anaati lmukhaataba marka la xidhana waa mid keliyo keliya lagu bilaabaya taawun baa lagu bilaabi karaa yaa laguma bilaabaya tadhabiina alafcaal اlhamsa alafcaal اlhamsa waa ficilka mudaaric waxaa la xidhiidha alif iyo nuun ama ya iyo ama wow iyo nuun ama ya iyo nuun midkood baa la xidhiidha ficilka mudaaric ma mucraba mise waa mabni waa mucrab halkan waa mucrab lannahu nuunu tawkiid lama xidhiidhin nuuntan la socotaa nuun kale weeye nuunu tawkiid iyo nuunu niswa labadaa nuunood midkood marka la xidhiidhaanba ficilka mudaaric la bineeya sayn soo marnay labadii midna lama xidhiidhin sidaa darteed waa mucrab haddii uu ficilkan mudaaric yadhabaani tadhabaani yadhabuuna tadhabuuna tadhabiina haddii uu mucrab yahay imisuu mucrabku u qaybsamaya ficilka mudaaric mucrabka saddex nooc inuu mansuub yahay hadday nawaasibtii soo gashay iyo inuu majsuum yahay marka ay jawaasimtu soo gasho iyo inuu marfuuc yahay haddii uu labadaba ka maraya marka ficiladan mudaaric alafcaal hamsa halkan noogu yaala waa mucrab wuxuu noo keeni doonaa iyagoo marfuuca iyagoo mansuuba iyo iyagoo majsuuma waxaynu baranaynaana waxa weeye waxa lagu godo iyo waxa lagu nasbiyo iyo waxa lagu jasmiyo amilada aynu horta akrino wuxuu yidhi alafcaal اhamsa waicraabuha afcaal hamsaha iyo craabkooda alamila alcaamilaani labadii caamil labadii qofee shaqaynayey yashtahilaani way shaqaynayaan labadii shaqaale yani maarsa shaqaalaha labadii nin shaqaalaha yashtahilaani way shaqaynayaan antumaa tashtahilaani labadiinana waad shaqaynaysaa alcumaalu yashtahiluuna way shaqaynayaan antum tashtailuuna waad shaqaynaysaa anti ya fulana adigu heblaayoy tashtahiliina waad shaqaynaysaa halkaa wuxuu kugu qoray shantii ficil ficilkii mudaarico uu shantii ka dhigay shantii buu kugu dhammaystiray labada hore waxaa la socda waxaa la xidhiidhay alifulinain marna ya baa laga bilaabay yashtahilaani marna ta baa laga bilaabay tashtailaani labada kuxiga waxa lala xidhiidhiya waawljamaaca marna ya baa laga bilaabay yashtailuuna marna ta baa laga bilaabay ficilka tashtailuun ta u dambaysana waxaa la xidhiidha yaa muanaat mukhaaba ta unbaa laga bilaabi karaa taas tashtaliina hantii halkaas ku dhegi marka ficilka yashtailu iyo afcaal hamsa ka dhigay yashtailu yashtailaani tashtailaani alifulinankaasaad ka bilaabasa alfiirsaninka labadiisana waxaad horreysiinaysaa yada yashtailuuna tashtailuuna iyo tashtahiliina waaya ficilka mudaaric waa marfuuc imika lannahu naasib iyo jaazim ka horeeya ma jiro ma soo gelin naaib iyo jaazim xaaladaasoo kale ficilka mudaaric waa la godaa شhantan ficilba waa ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi hubuut nuun ficlu mudaaricu marfuucu dhammaantood way godan yihin litajarudihi min annaasibi wاljaazib wa calaamatu rafcihi adama baynu odhan jiray wa wii la godaya dam ku godi jiray wa calaamatu rafcihi hubuut nuun afcaal hamsaha waxaa lagu godaa nuunta meesha taalla nuuntaasi yashtailaani u dambaysaa wax kale looma keenin oo aan ahayn inay ku tustay inuu ficilku godan yahay waxay kutusaysaa inuu ficilku godan yahay markaanu godnayn way ka tegaysaa meesha nuuntaasi meesha waa laga tuuraya haddaanu ficilku godnayn hiya daliilu calaa ana alficla marfuuc ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min anaaib wاljaasim inuu marfuuc yahay waxa u daliila naaib iyo jaasim midna kuma jiraan wacalaamatu rafcihi annuunu ama hubuutu nuuni midkaa doontadhe nuuntaa lagu goday haddaad tidhahdo iyo nuunta hubuudkeega nuunta aabitka ee meesha taala ayaa lagu goday waa isla halkay waa calaamatu rafcihi hubuut nuun qaybta kale alcaamilaani lan yashtailaa ma shaqaynayaan antumaa idinku lan tashtahilaa shaqayn maysaan alcummaalu lan yashtailuu antum lan tashtahiluu anti lan tashtahilii shaqayn maysid waxaa halkana ku jira shantii afcaal khamsaha ayaa wuxuu soo geliyay lan marka lan waa xarfu nafyin wanabin xarfu nafyin wa ficilada mudaaric ee afcaal khamse ee ka dambeeya shantaasi waa isku wada icraab maxaa la odhanaya marka la icraabayo ficlun mudaaricun mansuubun bilan lan baa lagu nasbiyey lan baa nasbisa wa nasbihi xadfu nuun alfatxa ma wacalaamaةu nasbihi xadfu nuun waxaa kutusaya inay ficilkaasi mansuub yahay waxaa u daliila nuunta laga tuura nuuntaa la tuuraya lannu nuuntu waxay ahayd calaama lirafci waxay kutusaysa inay ficilku godan yahay xadafkuna wuxuu kutusayaa inuu ficilku aan u godnayn ee uu nasbisan yahay halkan oo kale wacalaamaةu nasbihi xadfu nuun dhammaantood nuuntii baa laga tuuray oo laga xadfay qaybta saddexaad ee u dambaysa ficilku mudaaric wuxuu maraya saddex xaaladood alrafc wاlnasb wاljasm afcaashu khafdi ma laha lama hoos dhiga ficilada alrafcu isagoo ficilkii godan yahay wاlnasbu isagoo la nasbiyey ama kordhiga yahay iyo wاljasm saddexdaa xaaladood buu leeyahy xaaladda saddexaad waa xaaladii jasmihe wuxuu yidhi alcaamilaani lam yashtagilaa ma shaqaynin antuma lam tashtahilaa maydaan shaqaynin alcummaalu lam yashtailuu antum lam tashtailuu anti lam tashtahili lam iyo lan xagga macnaha labadooduba waa xarfu nafyin waa xaraf nafyina way faa'ideen xarfu nafyin lan wa baa iyadoo raacsan wa way nasbisaa taas lamtana xarfu nafyin waa jasmin wey hooyadu ficilka way jasmisa nafyigooguu kala duwan yahayo lanta hore wax nasbinaysaa nafyigeegu waa fi lmustaqbal hadda iyo wixii ka dambeeya weyaan imika iyo wixii ka dambeeya ayay nafidaysa waxaad leedahay anigu ma samayn doono ma samaynayo waxaas aad leedahay yaa waxaa ma yeelayo lan baad isticmaalaysaa lan akhruja min almasjid kama baxayo masaajidka lan afcala kada wakada waxayo waxaa samayn maayo qofku saasoo dhan lan atakaasala lanna nafyigeegu waa maadi waa wax hore oo tegey baad ka sheekaynaysa ood leedahay waxaa ma samaynin waxaa ma samaynin lam afcal bad lam afcal waxaa ma samaynin lam akhruj min almasjid masaajidka kama bixin lamta waa maadi waa maadi waxaa ma samaynin lantuna waa mustaqbal waktiga aad hadlaysa iyo wixii ka dambeeya weya ma samayn doono weya ma samaynayo waxaas markaad le alcaamilaani lam yashtaqilaa ma shaqayn marka ninkan wuxuu ka warramayaa inaanay labadaa qof shaqayn markuu lan yashtaqilaa lahaana wuxuu ballan qaadaya inaanay shaqaynayn shaqayn maayaan labadaa nin ma galayaa shaqada alcaamilaani lam yashtailaa antumaa lam tashtaqilaa alcumaalu lam yashtailuu antum lam tashtaqiluu anti lam tashtaqili lam xarfu nafyin wa jasmin tashtaqilaa tashtaqiluu yashtailuu tashtaqili ficlun mudaaricun majsuumun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu annuun wa calaamatu jasmihi xadfu nnuun waxaynu arki jiruu ilaa hadda darsigan wixii ka horeeyey waxaynu wax ku soo icraabi jiray wa calaamatu jasmihi asukuun marka la idhaha lam yadhab lam yashrab ama wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wcalaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila ayaynu ku soo icraabi jiray oo maala darsigii hore man yajtanib ada الnaasi yanju min adaahum ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga yjtanib wuxuu ahaa ficlu muaaric ficlu shardi majsuumu biman wacalaamatu jasmihi asukuun yanju ficlu muaaric jawaabu shardi majsuumu biman wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila waxay naga maqnaa keliya mid saddexaadoo wax lagu jasmiyo waa xadfu nuun saddexdaa keliya wax lagu jasmiye carabiga xadfu nuun afcaal hamsaha lagu jasmiya xadfu xarfi اlcila ficilka muctalolaakhirka lagu jasmiya yani asukuun ficilka saxiixulaakhirkaa afcaal khamsahana ahayn baa lagu jasmiya saddexdaas keliya wax lagu jasmiya midkood asukuun waa calaamada jasmiha ee asalka ee in wax lagu jasmiya ay tahay xadfu xarfi اlcila muctalul aakhirka lagu jasmiya yadcuu yanjuu yarmi yahdi yamshi yati yasca yaksha yarda muctalulaakhirka lagu jasmiya xadfu nuun baa wax lagu jasmiya oo afcaalu hamsa yadhabaani tadhabaani yadhabuuna tadhabuuna tadhabiina afcaalu khamsaha haddii la jasminayo oo adawaadkii wax jasminayeen si fiican usoo dhigana ay soo galaan kuwii ficilka keliya jasminaya ha noqdaan lam iyo lamma iyo laa anaahiya iyo laam اlamri ama ha noqdaa kuwii labada ficil jasminayey afcaal اhamsa haddii la jasminayo waxaa lagu jasmayaa maxay xadfunoon ficlu mudaaricu majsuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfunoon marka darsigan waxaa lagu baranayaa laba shay oo keliya ma hiya alafcaal اlhamsa afcaal اlhamsa waxay tahay inaad fahanto kulu ficlin mudaaricin اtaصalat bihi alif الاثnain aw waaw اljamaaca aw ya اlmukhaaطaba وbilmunaasaba ficil kastoo mudaarica waa inaad afcaal hamsa ka samayn karto ficil kastoo mudaarica haddii aynu maala yastamicu soo qaato waa inaad afcaal hamsa shantii waa inaad ka samayso yastamicu tartiibkaad maraysaana waxa weeye inaad alif الاثnain ka bilowdo waaw ljamaaca aad ku xijisiiso yaa lmukhaaaba aad u dambaysiso idan saddexdaa damiir saddexdaa shay midkood baa la xidhiidhaya alfulinaynka markaad ka bilowdo yada waa inaad ku bilowdo muaarica axrufu mudaaracihi xuruuftii anaytu waa inaad yada u horraysiiso dabeedna taada aad ku xijisiiso waa labadaas alfulinaynka waawiljamaacihina labadaasuu noqonaya yaawlmukhaataba iyadu ta keliya ka bilaabmaysa marka yastamicu afcaal hamsa markaan ka dhigaya shantii waxaan odhanayaa yastamicaani tastamicaani yastamicuuna tastamicuuna ta dambaysina kligeed bay socotaa tastamiciina labada hore waa wada socdaan lann waa isku mid yastamicaani tastamicaani ya iyo taada aad ka bilowdin bay ku kala duwan yihin yastamicaani tastamicaani labadaa waa israacinaysaa yastamicuuna tastamicuuna labadaasina waa wada socdaan tastamiciina waa inaad shanti karti alafcaal khamsa marka horeysa inaad fahanto hada awala aaniya raabka afcaal hamsa oo icraabkii maluufka iyo macruufka ahaa ee caadiga ahaa ka duwan isagana waa inaad barato maxaa lagu godaa ficilka afcaal hamsaha ka tirsan maxaa lagu godaa waxaa lagu godaa hubuut nuur alafcaal hamsa turfac bihubuuti nuur turfac binuunin aabita ayri maxduufa aabita yani waxaa looga jeedaa waa la xadfi doonaa intaan la xadfin marka ay meesha taallo waxay kutusaysaa inuu ficilku gudan yahay watunsab bixadfi nuun waxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun watujsam bixadfi nuun saddexdii xaaladood labada dambe waa isku mid marka la nasbinayana waa xadfu nuun nuuntiibaa meesha laga tuura marka la jasminayana waa xadfu nuun intuba amilada iyo tusaalayaasha ayay ka cadiyeen wuxuu yidhi qaacidada alafcaal اlhamsa hiya kulu mudaaricin waa ficil kasta oo mudaarica kaasoo itasalad bihi ay la xidhiidhay alifu nayni alif laba ku tustaa aw waaw jamaacatin ama wow jamac ku tusaysa aw yaau mukhaaطabatin ama haweeney lala hadlayo mukhaaطabatin qof dumaroo lala hadlayo yadiisi iyadaa loo isticmaala alifta alifulinayn baa laydhaa labada qof mudakar iyo muana midkay doonaan ha noqdaan ayaa loo isticmaala idriba unbaa la odhanaya labadii qof iqra'a ijlisa waa alifulinayn ama jalasa iyo ama yaqra'aan iyo yejlisaan waaw ljamaaca waxaa loo isticmaalaa jamacat ukuur jamaca lab ah oo raga baa loo isticmaala waxaad odhanaysaa dahabuu ficil maadigii ficil mudaarici waxaa loodhanaya yadhabuuna tadhabuuna ficil amarkiina idhabuu baa loodhanaya idhabuu waaw ljamaca yaau mukhaaabatin iyadu ficil maadiga lama xidhiidho oo ma gasho ficil amarka waxaad odhanaysaa idhabii iqra'ii ficil mudaaricana waxaad odhanaysaa anti tadhabiina anti taqra'iina anti tajlisiina atacjabiina min amri illaahi oo kale alafcaal اlhamsa turfacu waxaa lagu godaa bihubuuti اnnuuni nuunta hubuudkeega iyo haabitnimadeeda ay sugnaato ee ay meesha taallaa lagu godaa nuun baa lagu godaa watunsabu waxaa lagu nasbiyaa oo tujsamu lagu jasmiyaa ama lagu reebaa bxadfiha bxadfi nuuni nuunta xadafkeeda tamriinaadka udkur ilafcaal alhamsata fii yaati wabayin calaamata icraabiha afcaal lhamsaha horta ka soo saar waxa soo socda calaamada icraabka lagu icraabayna sheeg yani marka la godayo hubuutu nuun bay ku godantahay marka la nasbinayo waa xadfu nuundhe marka la jasminayana waa xadfu nuun antum taquuluuna maa laa tafcaluun antum taquuluun idinku waxaad ku hadlaysaan ma hay laa tafcaluuna aydaan samaynayn lima taquuluuna maa laa tafcaluun ikhtalafa shariikaani way iskhilaafeen labadii shirkada ahaa walam yatafiqaa isma waafiqin lam nara nusuusa tuugtii ma arag maanu arag tuugta wahum yasirquun iyagoo hadaya aya camalin tucaalijiihi shaqa alla shaqadii aad qabato aya camalin tucaalijiihi shaqa alla shaqadii aad qabato hiblaayoy tuxsiniihi si fiican baad u qabanaysa waa taqaanaa ay camalin tucaalijiihi tuxsiniihi lam yashtahil اlcaamilaani labadii caamil may shaqayn xataa yastariixa ilaa ay nasteen anti talbasiina adigu waxaad xidhanaysaa maa takhiiiin waxaad xidhataa amaad gashataa anti talbasiina waxaad xidhataa maa takhiiiina waxaad tolato ama waxaad tosho in tacmaluu haddii aad shaqaysaan tujaru waa laydinka ajir lam yasqi اlfallaaxuuna kuwii beeraleydahaa may waraabin alarda dhulka ma waraabin walam yaxriuuhaa mana qodin walam yaxriuuhaa tamriinka markaad u fiirsato ficilada qaarkood way godan yihiin mar hadday godan yihiin afcaalu hamsahaasi ubuutu baa lagu godaya wataquuluuna tusaalaha koobaad iyo tafcaluuna tquuluuna iyo tafcaluuna labaduba waa ficil mudaaric marfuuc calaamatu nafci ubuutu yaquulu buu ka yimid ka hore yaquulaani taquulaani yaquuluuna taquuluuna taquuluuna iyo taquuliina wakadalika yafcalu yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna iyo tafcaliina ficlu mudaaricun marfuucu calaamatu nafci ubuutu ikhtalafa shariikaani walam yatafiqaa lam yatafiqa ficlu muaaricu majsuumu bilam wacalaamatu jasmihi xadfu nuun yataiaani bay yataiaani nuuntii baa laga tuura lam nara lusuusa wahum yasriuun yasriquun waa ficil muaaric marfuuc uu godaya hubuutu nuun aya camalin waa ayadii shardiyada ahayd ee labada ficil jasminaysa shaqadii tucaalijiihi heblayo aad samayso tuxsiniihi si fiican baad u samaynaysaa ama u u qabanaysa marka tucaalijiihi waa ficil mudaaric ficlu shard majsuumun biay wa jasmihi xadfu nuun tucaalijiinahu tucaalijiinahu ayaa nuuntii baa laga toona tuaalijiinahu nuunta ka tuur tuaalijiihi tuxsiniihi iyadna waxay tuxsiniina tuxsiniina ficlu mudaaric jawaabu shard majsuumun biay wa calaamatu jasmi xadfu nuun nuuntii baa meesha ka maqan lam yashtaqil alcaamilaani xataa yastariixa yastariixa ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacdaha bacda xata xataa yastariixa xataa yastariixa wacalaamatu jasmihi wacalaamatu nasbihi baan ujeeda maxaa lagu nasbiyey yastariixa xadfu nuun yastariixaani anti talbasiina maa takhiiina talbasiina iyo takhiiina labaduba waa marfuuco bihubuuti nuun ba lagu gad in tacmaluu tu'jaruu labada ficilba waa majsuum midna waa ficlu shardi midna waa jawaab shar maxaa lagu jasminaya waa calam jasmi maxaa lagu jasminaya afcaal khamsa weeyaan xadfu nuun tacmaluuna iyo tuujaruuna buu ahaa lam yasqi lfallaaxuuna alarda walam yaxrisuuha lam yaxrisuuna yaxrisuuna bay ahayd nuuntii marka maqan lam xarfu nafyin wa jasmin yaxrisuuna ficil mudaaric majsuumun bilam wa calaamatu jasmi xadfu nuun التمرين الثاني حول الأفعال المضارعة التي في الجمل الآتية من حالة الرفع إلى حالة النصب ثم إلى حالة الجزم فعلada مضارعة مرفوعة waxaad ka bedeshaa xaalaة الرفعga waxaad u bedeshaa إلى حاaلة النصب ثuma إلى حاaلة الجسم haddana u bedel الرaجuلaani yتaxadaثaani waa ficil mudaaric marfuuc labada nin way sheekaysanayaan yataxadaثaani ilى xaalaة النasbi u bedel الرaجulaani lan yataxaadaa nuuntaad ka tuuraysa ilaa xaalati jasmi u badel arajulaani lam yataxaadaa tamriinkaa waa idin weydiin doonaa soo diyaariya tanmu shajarataani labada geed way korayaan watuuriqaani way caleemaynayaan yaqra'u lghilmaanu wiilashu waxbay akhriyayaan wayaktubuuna way qorayaan yajnii alfallaaxuuna alquma beeralaydii waxay goosanaysaa codbigii yejni waa goos beerta la goosto wayabiicuunahu wayna iibinayaan anti yaa zaynabu talcabiin iblaayo waad ciyaaraysaa anti yaa faatimatu taktubiin waad qoraysaa waxaa loodhanaya anti yaa faatimatu taktubiina waa marfuuc mansuub markaad ka dhigaysa waxaad odhanaysaa anti yaa faatimatu lan taktubii nuuntaad ka tuuraysaa markaad jasminaysana anti yaa faatimatu lam lamtii jasminaysa baad soo gelinaysaa lam he taktubii labada jeerba nuuntaad tuuraysa xadfu nuun baa lagu nasbinayaa xadfu nuunna waa lagu jasminaya تمرينka أفراad ضع الأفعاaل الآتية في جuمل تامة مع اتصاaلها بألف الاثنين مرة وألف الاثنتين مرة أخرى فiciladan جuمlooyin soo geli adigoo la xidhiirinaya marna ألف الاثنين marna natain maay kal yihiin nain iyo natain marna aliftu waxay kutusaysaa mudakar marna waxay kutusaysaa muana markay laba mudakara ku tusto arajulaani yataxadaaan alifta ku jirta waa alifu lnain albintaani tataxadaaan alifta ku jirtana waa alifu lnatain markaan laba nin ku idriba waa alifu lnain laba gabdhood markaan ku idhaahdaa idribana waa natain marka marna la xidhiidh nain marna la xidhiidh natain yakulu waxaan odhanayaa arajulaani yakulaani nain baan la xidhiidhi natain la xidhiidhi almarataani haye ama albintaani alfaaimataani haye takulaani alfaaimataani takulaani aain waxaynu inagu bedelaynaa ficilka yakulu waa inaad la xidhiidiso afcaal waa inaad ka dhigto yakulu afcaal maaha imka waa ficil mudaarico caadiya lann afcaal khamsa ahayn waxa u daliila afcaal waxaa la socda alif yakulu lama socda alif linain iyo yaaw saddexdii afcaal ka dhigi jiray midna lama socdo marka yakulu afcaal ka dhig yakulaani takulaani yakuluuna takuluuna iyo ainaynka iyo ainateynka halkan heeu labada sheekhay doonayaan inay kala saaraan ardayda u fiirsadaan ka insha allahu tacaala wuxuu inoogu iman doonaa marka xuruufta anaytu macaanideeda laga waramayo xuruufta anaytu xuruuftii mudaarica lagu bilaabaya marka macaanideeda laga sheekaynayo oo an iyo toban macno ay leeyihiin halkaasaa lagu kala gartaa ainayn iyo ainateynka labada raggaa sida loo isticmaalo iyo labada haweenkaa sida loo isticmaalo lannu labada nin markay maqan yihin waa ladha yakulaani laakiin labada dumarkaee maqan yakulaani lama yidha takulaani baa ladha hadday ku joogaanna waa takulaani labada dumarkii haddii ay maqan yihiinna waa takulaani marka meesheeda insha allahu inoogu iman doonaa laakiin halkan afcaal hamsaad ka dhigaysa yakulaani takulaani yakuluuna takuluuna takuliina yaftaxu afcaal hamsa ka dhig yaftaxaani taftaxaani yaftaxuuna taftaxuuna taftaxiina yastadilu yuطfiu yastashilu afcaal khamsa idinkuu bedelaysa التمرين الخامس isaguna waa la mid ضع الأفعاaل الآتية في جuمل تامة مع اتصاaل بواو الجماعة مرة وبyاء المخاطبة أخرى halkana أفعاaل خمس umaad ka dhigaysa يركب يقرأ يقرآaن تقرآaن يقرؤuنa تقرؤuنa تقرأين يركب يخاaف يsتصعب wax adag buu arkaa yunadif wuu nadiifinaya yastaciinu wuxuu gargaarsanaya waayo tamriinka lixaad laftiisa waa isku day kartaan daca jumlatan ficliya ficluha muaaric fi kuli makaani khaalid jumlo ficliya oo ficilkaygu muaaric yahay meesha dhig wabayin calaamata icraab اlficl alwaladaani labada wiil iyo annahra webiga maxaa lagu buuxinaya halka alwaladaani yasbaxaani ficilkaad dhigta afcaalu hamsa ma yahay mise maaha yasbaxaani waa afcaal hamsa almuluuku boqoradu alculamaa maxaana ku buuxin karaa almuluuku yaxtarimuuna yukrimuuna yujiluuna alculamaa anti ya zaynabu tarxamiina cala albaa'isiin anti ya zaynabu tarxamiina gabadha keliya sidaasaa loola hadlaa marka lala hadlay anti taskuniina taqra'iina anti tafhamiina anti tastamiciina asafiinataani tagraqaani fi lbaxri lima lam inta kale soo buuxiya ahiyaaba yaa faatima lima lam tahasilii lima lam baa ku jirta lam way jesminaysa lima lam tahasilii ahiyaaba yaa faatima atujaar lam ma kana اlasdiqaau lii jaءa zaa'iruuna walam idinku ka soo shaqeeya tamriinka toddobaad ضع مكان كلمة الطبيب في العبارة الآتية كلمة الطبيبين مرة وكلمة الأطباء أخرى مع مراعاة ما يحدث من التغيير في الأفعاal wuxuu ku leeyahay tacbiirkan jumladan soo socota cibaaradan soo socota jumlo keliya maaha waa jumal wada socda waa cibaara wada socota weeye faqra wada socota cibaaradan waxaad ku bedeshaa kelmadda aطabiib halkay taallo mar waxaad ku badashaa aabiibeyn oo laba dhakhtar ka dhig marna waxaad ku badashaa alaiba oo jamca dhakhaatiir badan ka dhig dabeedna ficilada isbedelka ku yimaada wixii isbedel ee arintaa ku yimaada la soco yajibu cala abiibi dhakhtarka waxa waajib ku ah aabiib waa mufrad imika dhakhtarka waxa waajib ku ah an yulaaifa inuu u naxariisto w bilufin inuu la tacaamulo bilufin si naxariis leh almarda dadka buka wayukhafifa canhum inuu ka fudaydiyo alaalaama alamka iyo baynka xanuunka haysta inuu ka fudaydiyo bibishrihi weji furidiisa iyo bidalaaqati weji weji furidiisa iyo farxadda yani naxariista uu muujinayo si fiican inuu u qaabilo oo ula hadlo oo u waraysto wayasifa lahum wa yasifa lahum iyo inuu u qoro ayaa waajib ah addawaa annaafica dawo naafica oo wasafaya sifadu macnaheedu u sifeeya maaha oo u tilmaamee waa inuu dawadii u qoro wasfa dibiya ladhaa rescription waa marka dawada qofka loo qorayo dhakhtarka af soomaaliga uu qoro baan nidhaa wayasifa lahum dawaa naafic inuu siiyo dawo naafica walaa yamaca fii maalihim waanlaa yamaca inaanuhu guraynin oo damac ka gelin fii maalihim xoolahooga oo aanu ka fikirin siduu maal xoolo uga furan lahaa maalkooga uga qaadan lahaa oo dawooyin aan loo baahnayn ugu qori lahaa ama baadhitaana aan daruuri ahayn ugu diri lahaa waan yusaacid alfuqaraa waxaa waajib ku ah inuu caawiyo fuqarada bicilmihi aqoontiisa inuu ku saacido iyo wa maalihi xoolihiisa oo xoolihiisana wax ka bixiyo dadka baahan u arko aan dawadii iibsan karaynin oo kale u iibiyo baadhitaanada qaarkood uu ka bixiyo hadday u baahan yihiin aanay heli karaynin uu ka bixiyo dhakhtarku inuu naxariis muujiyo yajibu cala abiibi an yulaaifa almarda wayukhafifa canhum alaalaama bibishri wayasifa lahum adawaa annaafic wlaa yaطmaca fii maalihim wayusaacid alfuqaraaa bicilmihi wamaalih waxaad u badashaa cal abiibayn yajibu cala abiibayni an yulaaifaa alfulin baa soo galaysa nuuntiina waa la tuuraya lan ficilku waa mansuub an yulaaifaa almarda an yulaaطifa almarضى baa loo akhriyaya lakin an yulaaطifa bay u qoranta wayukhafifa idan laba qof baa ka fudaydinaya dadka oo u shaqaynaya wayukhafifa canhum اlآalaama bibishrihima wayasifa lahum الdawاء الnaafic wlaa yaطmaca fii maalihim wayusaacida alfuqaraءa bicilmihima wa maalihima dabeedna waxaad u bedeshaa yajibu calى اlaطibaaءi dhakhaatiirta cumuuman waxa waajib ku an yulaaطifuu waawljamaca ba isku bedelaysa almarضى wayukhafifuu canhum اlآalaama bibishrihim waa jamca imika wayasifuu lahum الdawاء الnaafic wlaa yaطmacuu fii maalihim wayusaaciduu alfuqaraءa bicilmihim wamaalihim qaabkaasoo kale loo qoro wallaahu aclam icraabka u dambeeya namuusaj fi icraabka halkaasi ka eegta alwlaadu yalcabuun ayuu icraabay waxaynu icraabayna inagu ficilka keliya maala yalcabuuna ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min annaasib wاljaasim wcalaamatu rafcihi hubuutu nuun laakiin wuxuu soo icraabay alwlaadudii ka horeysa ah, sax weeye waxoogaa icraab aynaan weli qaadan oo mubtadaha khabarkiisu inuu jumlo dhaco inoo soo socdo kitaabka saddexaad buu ku dhigaa khabarka oo jumlo noqonaya laakiin waa laska sii yaraa lasii arki karaa oo lasii baran karaa alawlaadu waa mubtada marfuuc bidama taasi iyadu waa waadix lannahu alawlaadu yalcabuun markaa tiraa ismi godan baad jumladii ka bilowday waa mubtada marfuuc calaamatu rafci adama yalcabuuna halkaynu khabar ka sugayna idan markaad mubtada soo tidhaahdo waxaad sugaysaa khabarkii alawlaadu xaadiruun baynu sugayna khabarun marfuuc calaamatu rafci alwaaw jamudakru saalimku inoo soo socdaay alawlaadu haa'ibuun mxuaha mujtahiduun khabar caadi aynu filayna wuxuu yidhi alawlaadu yalcabuun waxaa yimidde ficil muaaric ficilka muaaric baa horta la craabaya ficlu muaaricun marfuucu bihubuuti nuun liannahu min alafcaal alhamsa wlwaawu faacilu mabniya cala sukuun fii maxali rafcin damaairtuna way noo soo socdaan qaabka loo craabo wowdaasoo kale qaabka loo craabo duruusta soo socota insha alla waayo wowduna waa faacil wuxuu ka aamusay markaa inuu sheego khabarkii yalcabuunadaasi jumladaasi oo ka kooban ficilka yalcabu iyo waawul oo faacila jumladaasaa khabarkii dhacaysa jumladaasaa khabarkiia laakiin maadaama naan qaadan weli waabuu isaga laftiisu iska dhaaf alwlaadu yalcabuun acrib iljumlatayn alaatiyatayn kuwana sidaasunbaad u craabaysa atujaaru yarbaxuun tujaartu way macaashayaan iyo anti tuhadibiina alaطfaal adigu waxaad yani tababaraysaa tarbiyaynaysaa eh, ubadkii yaryaraa ama caruurtii eh, atujaar waad arkaysaa waa ismi godan oo jumlada ugu horeeya mubtadaad oranaysa dabadna yarbaxuuna ficil mudaarico yaqra'uuna yadhabuuna yakuluuna yashrabuuna afcaal hamsaa wey oo marfuuc ah isagana gaaru baad u ciraabsan yarbaxuuna sidiisaasaad u ciraabsan ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuut nuun waaw ljamaacaduna waa damiir oo faacila alwaawu faacilun mabniya cala sukuun fii maxali rafcin halkaasaana dabadeedna ku dhaafaysaa adoo aan sheegin abarkii halkuu ku jiro aan sheegin lanno duruusta inoo soo socota taqsiim اlsmi ila mufradi wamana wajam wallahu aclam